asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka waqad taraktu fiikum waxaan idinkaga tegey maa shay baan idinkaga tegay lan tadiluu bacdahu dabadii aydaan lumaynin in ictasamtum bihi haddii aad qabsataan wax haddii aydan qabsataan aydan lumaynin yaan idinkaga tegey kitaab kitaabka ilahay wey kitaabka ilahay baan kaga tegay iyo sunadeyda kitaab llahi wa sunati taasina marka riwaayadaasna waa dhigtaa kitaabka ilaahay iyo sunadaydii baan idinkaga tegay oo haddii aad qabsataan aydaan lumaynin haddii marka iyaga laga tago oo wax kale la qabsado aaraa'u rijaali waxyaalaha la qabsado marka waa la lumaya lamadaasaa lumitaanka lagaga baxayaa <clears throat> ayb wa antum tus'aluuna cannii waa laydinkay su'aali doonaaye famaa antum qaa'iluuna maxaad dhihi doontaan qaaluu markaasay waxay dhaheen nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasaxta waxaan marakan nahay inaad gaadhsiisay sharciga ilahay soo gaadhsiisay oo aad gudatay ammaanadii aad alle aad gudatay oo ummadaadana u naseexaysay fa qaala yani ashaara wuxuu ku yidhi biasbicihi sabaaba fartiisa muxua murtatadaabuu wuxuu ku ishaaray yarfacuhaa ila samaa isagoo cirka ku ishaaraya wayanqutuhaa ila annaasi dadkana marka haddana kusoo foorarinaya markaasu wuxuu idhi allaahumma shhad allaahumma shhad sidaasuu yidhaha marka saddex goor buu sidaa ilaahu mara ka ahow ilaahu mara ka ahow yani inay qirteen oo balaaq iyo qirteen inaan gaadhsiiyey ayb uma adana uma aqaam waa addimay bilaal baa addimay haddana aqimay marka adaankii iyo iqaamadu maxay ahaayeen bacda alkhudba laba khudbadood bay ahaayeen labada khudbadood dabadood ayay ahaayeen labada khudbadood markay dhammaadeen markaa ka dambow baa la aadimay haddana la aqmay ayb ah, wasalla duhra duhurkiibuu tukaday fasalla duhra uma aqaama fasalla alcasra laba laba ragcadood walam yusalli baynahumaa shay-an waxbana uma yna dhexaysin ma samaysanin uma rakiba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waa koray hashiisii oo mowqifkiibuu aaday xataa ata almowqif jabalkan kada jabal raxma la yidhaaho buu ahaa mowqifkiisuna fajacala wuxuu yeelay batna naaqatihi qaswa hashiisa qaswa ahayd caloosheeda wuxuu yeelay ila sakaraat dhagxanta madmadow ee waaweyn ee buurta salkeeda ku yaalla kuwaas hasha caloosheeda ku hagaajiyey oo hasha caloosheeda la sinnaa wa jacala wuxuu yeelay xabla almushaa xabli waxaa la yidhaahaa bacaadka dheer ee mxuah mustaqiilka ah, eh, ah ku urursan baa xabli la yidhaahaa marka xabl mxuaha meeshaas meel bacaad oo dadku luguleydi ay mari jireen halkaana wuxuu yeelay bayna yadayhi hortiisuu yeelay wastaqbala alqibla qibladu ku jeedsaday bariga mxuaha buurta ku joogsaday ayuu mxua xagga qiblada u jeedsaday falam yazal waaqifan mid inuu taagnaadanu ka zuulin xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxdii ay madoobaatay wadahabat isufra jaaladii ay baaba'day waxoogaa ay madoobaatay qaliilan in yar xataa qaaba alqursu ilaa qursu shamsi uu ka dhacay wa ardafa usaama khalfahu usaama uu soo fangeliyey gadaashii soo fangeliyey wa dafaca rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waa soo dhaqaajiyay rasuulka ilaahay waqad shannaqa lilqaswaa'i zimaam isagoo ku celiriyey hogaanka ku celiriyey oo dib u qabanaya yani madaxeeda dib u haya hashiisa qaswaha dib u haya oo zaxmada ka celinaya xataa ina ra'saha madaxeedu la yasiibu wuxuu gaadhayay muuraka raxlihi e, kooraha meeshiisa maxaa lugta lagu soo laabo kooraha muqotinkeeda muqotinkiisa hore iyo madaxeedu taabanaya dib intuu ah, xoog u soo celiyo wayaquulu biyadihi lyumna gacantiisa yani ku ishaarayay sidaa ku lahaa ayuha annaas asakiinata asakiina xasilooni xasilooni deganaada tartiib u socdeen kulamaa ataa xablan mar alle markuu yimaado meel eh, xablan min alxibaal yani ramlan min alrimaal meel alle meel taagahoo eh, bacaadliya mar alle markuu yimaadaba arkaa lahaa qaliila wax yar buu u dabcinayey yar u dabcinayey eh, xariga u dabcinaayey xataa tascada ilaa ka kortay xataa ata lmusdelifa ilaa musdelifa uu ka yimid فصلىa bهm المغرب والعشhاء بأdان واaحد وإقاaمتين وlم يسبح بynهmaa شhayئا ma aan sunaysanin dhexdooda waxba ma aanu sunaysanin ثuma اضجca rasuul الlahi sلى الله علي sل rsulka ilah waa seexday xatىa طلca الفجru ilaa waagii uu ka baryey habeenka xataa تhajudkii uma kicin fasla الفجra فjrkiibuu tukaday xiina تabayana lahu الصبحu بأdاn وإqاamة markuu u caddaaday subaxii u caddaaday buu tukaday hal adaan iyo hal iqaamu ku tukaday ibnu mascuud ayaa isagu wuxuu yidhaahaa nebiga alayh isalaatu wasalaam waqtigii ku horow inuu tukaday maalintaa marka waqtigii ku horow buu tukadaydaa marka kanaa fasiraya yani waqtiga caadiga ahay tukanayay ku horow buu tukaday oo awal hore marka salaadaha subaxa markuu tukanayo wakii la adimo intuu ah, sunaysto haddana dhinaca dhulka dhigo ilaa bilaal uu u yimaado oo qaamadii inay joogto uu ogeysiiyo aanu soo kici jirin laakiin kankada mar alla markii fajrigii la arkayba horey baa laga galay salaada uma rakiba alqaswa hashiisa qaswa buu koray xataa ata ashcar alxaraam buurta almashcar alxaraam layidhaha uliha ku yimid fastaqbala alqibla qibladii uu ku jeedsaday fadacaa fadacaahu ilaah buu bariyey wa kabarahu waa u takbiirsaday wahallalahu wawaxadahu waa tahliilsaday oo ilahay buu u tawxiidsaday falam yazal waaqifan xataa asfara jiddan ilaa ka caddaatay aada uga caddaaday aada uga bariyey qoraxiisa u leeyahna soo bixin fadafaca waa dhaqaajiyey qabla an tadluca shamsu intayn qoraxda soo bixin mushrikiintaa qoraxda soo bixidda la sugi jiro kolka qoraxdu soo baxdo bay dhaqaaqi jireenoo markaas khilaafku khilaafayo daraaddeed buu sidaa u yeelay wardafa alfadla bna cabaas fadl bna cabaas buu marka halkaa ka fangeliyey nebiga alayh salaatu wasalaam usaamana waa lugeeyey oo dadkii lugeynayuu raacay wa kaana rajula xasana shacri abyada wasiima wuxuu ahaa nin timo quruxsanoo cad oo qurux badan yuu ahaa falamaa dafaca rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam marat bihi ducunun yajriina ducun waa jamcu daciina haweenka muxuu ahay awrta kufuusan hawdinta ku fuusan ayaa ducun la yidhaahaa haweenka oo dhanna waa ducun waa la iska yidhahda haween marka geeli kaga orsiinaya baa soo maray fatafiqa alfadlu yanduru ilayhina fadli baa haweenka inuu eegabu bilaabo in dhalinyaro ilin weeyaan fawadaca rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu saaray yadahu gacantiisa calaa wajhi lfadli fadli wejigiisu saaray xagga dhanka kale u wareejiyey faxawala alfadlu wajhahu ila shaqi alaakhari yandur markuu nebiga xaggaa u wareeyey buu hadba isaguna soo jeedsado xaggii usoo jeedsado haweenkii fiirinaya sala allahu alayhi wasalam yadahu min ashaqi alaakar dhankii kale haddana nebigu u wareejiyey calaa wajhi lfadl yasrifu wajha wejigiisa isagoo ka jeedinaya min ashaqi alaakhar yandur fadlina marka kolal kolkuu duwaba xagganoo nabig isaguna usoo noqonaya nebiguna waa jeedinaya dhankii kale u jeedinaya xataa ataa batna muxasir ilaa uu ka yimid togaas muxasir la yidhaaho calooshiisa uu ka yimid faxaraka qaliilan in yar buu dhaqaajiyo buu xogaa wuxuu kaga orodsiiyey orod ku gudbay sababku marka sidaa nebiga alayhi salaatu wasalaam u yeelay waadiga muxasir la yidhaaho oo orodka ugu maray lama garanayo xaqiiqadii waa suurowdaa inuu ka galaayay un hasha muxuu ahaye si dhaqsaah ugu gudubta uga galaayay iyo inuu muxuu ahay camalkaba kamid yahay camalka xajka uu kamid yahayba waa iska suurowda marka dad waa kay waxay yidhaahaan wuxuu nebigu sidaa u yeelay meeshaasa meeshii xabashida lagu halaagay abraha iyo qoomkiisii markii lagu lagu rusheeyey ee shimbirta ay dhagxanta kusoo daadisay weeyaanu goob cadaabeed markuu marayana nebigu alayh isalaatu wasalaam caadadiisa inuu orod ku maro siduu samuud markuu galayba uu yeelay laakiin lama oga xadiiqdayna qaaruna waxay yidhahaan meeshaas ma ahayne meel kale muqamis la yidhaah ba meesha lagu lagu laayay nimankaas uma salaka aariiqa alwusطىa jidka dhexuu maray nebiga alayhi الsalaatu wasalaam alatii takruju cala aljamrati اlkubraa jamrada weyn ee jamrat alcaqaba la yidhaaha jidka ku baxaya jidkaasuu maray nebiga alayh الsalaatu wasalaam xataa ata aljamra ilaa ka yimid alatii cinda shajara geedkii hadda ma jiro geed baa halkaa ku oli jiray faramaaha bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray yukabiru maca kuli xasaatin minha dhagax walbaba ku tuura oo takbiirsanaya allahu akbar buu leeyahay bismillahi waxba ma dhahayni allahu akbar keligu leey dhahayay mila e, xasal khadfi dhagaxa finaynka oo kale ay dhagaxantaasoo ahayd oo fadli baa usoo guray e, wuxuu uga soo galay muxasab marka kusoo dhaadhaceen ayuu uga soo guray marka minaa looga guray nebi alayh salatu slam dhagxantaa minuu kasoo gurtay ramaa min batni lwaadi toga dhexdiisu ka gartay tog biyo halkaa marayey oo dhanka bidixda a ah ka maraayey muxuaha jamrada ka maraayey oo tog intuu isdhex taagay halkaa ka tuuray uma اnsarafa ilى اlmanxar meeshuu xoolaha ku naxarinayay buu u gadoomay fanaxara ثalaaثa wa sitiina biyadihi lixdan iyo saddex halaad buu gacantiisa nebiga alayh الsalatu wasalaam uu ku gowracay maalinkaas boqolkii neefka geela ahaa saddex iyo lixdan buu isagoo gacantiisa wa acطىa caliyan cali buu marka mididii siiyey fanaxara maa qabara yani maa baqiya intii hadhay buu calina gowracay halkaasa marka waxaa laga qaaday nebiga alay sla da'diisa inay intaas ayna dhaafayn geeli shan xalaad oo ka mid ahaa oo kol saf la soo wada geliyey baa usoo kala tartamay nebiga alayh isalaatu wasalaam oo mid waliba inuu iyada ku bilaaba ay kartay wa ashrakahu wuxuu ka qayb geliyey nebiga alay slam aligu wuxuu ka qayb geliyey fii hadyihi buu ka qayb geliyey marka geela waxaa lahaa nebigaa lahaa nebiguna marka caliguna waa ka qayb geliyey intii cali uu keenay yama ka keenayna nebigaa lahaa intii nebigu dulxulayfa ka keenana isagaa lahaa laakiin wuu ka qayb geliyay nebigu alayh isalaatu wasalaam uma amara wuxuu amarku bixiyay nebigu alayh isalatu wasalaam min kulli badanatin hal walbaba bibadcatin yani biqadcatin min laxmiha hal walbaba gobol eh, hilibkeeda laga soo gooyo yidhi fa jucilat fii qidrin hal daribaa muxua hilibkii la iskula guray fa waa la kariyey faakalaa min laxmiha hilibkeediiba cunaan cali iyo nebigu isla cunaan wa sharibaa min maraqihaa maraqeediina waa isla cabeen hal walbaba qidcaha laga soo gooyoy hal walba inuu wax ka cunaa buu rabaa nebigu alayh isalaatu wasalaam marka qofku hadyigiisa iyo udxeediisa iyo inuu wax ka cuno waa inay sunno tahay ayb xataa aduu hal neef ka badan yahay inuu neef walba wax ka dhadhamiyo uma rakiba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam waa koray nebigu alayhi salaatu wasalaam faafaada ila lbeyt yani rajaca ila lbeyt kacbad u noqday fa fasallaa bimakata duhra duhurkii maku ku tukaday sheeriya marka riwaayadan saasay leedahay intuu muxuu ahay ma ka tegay oo tawaaf ifaadii la yimid ayuu duurkan halkaa ku tukaday ayb duurkii minuu ku tukaday riwaayana waa ka odhanaysaa riwaayana waxay odhanaysaa buu nabigu alay sala dawaaf ifaadaha la yimid faataa bani cabdilmualib cabdilmualib dadkiisii buu u yimid yani cabaas iyo iyo dadkiisiibuu u yimid dee isagaa maxaa siqaayada hayay yasquuna cala zamzam iyagoo zamzam ka dhaaminaya oo berkado mxuaha berkado mxuah hareeraha zanadka ku dhisnaa ayay zanadku intay wadaan kaga soo daldalaan biyaha bay mxuaha buuxinayeen oo marka zabiib weliba intay ku ridaan zabiibka ku macaaneynayeen eh, ay dadku ka cabayeen saqaayadaasu hayay marka cabaas fa qaala markaasu wuxuu yihi inzacuu bani cabdilmualib jiida reer eh, eh, bani cabdilmualib falawlaa an yaglibakum annaas haddaana ka baqayn inay dadku idinka xoogaan calىa siqaayatikum siqaayadiinantada inay dadku idinka qaataan idinka xoogaan lanazactu macakum waa idinla jiidi lahaa haddaanan ka baqaynin dadku inuu qof la yidhaaho sidii nebigu yeelay baan yeelaya oo dadka marka madaxda iga dambayn doonaa arrinta idinka xoogaan idinka qaalib noqdaan waan idinla jiidi lahaa wadaanta waa idinla jiidi lahaa ayb fanaawaluuhu dalwan wadaan bay usoo dhiibeen oo biyihii ka mida shariba minhu waa cabay biyihii zamzam buu cabay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة markii mina laga sii kalahayo ee carafo lasii aadayo maalinta sagaalaad takbiir iyo talbiya midii la doono in lagu soconaayo عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسuuل اللahi صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفاaت rasuulka ilah anagoo la soconaan kalahnay mina ka kalahnay carafo aan aadnay mina الmulbي waxaa naga mid ahaa mid talbiyeysanaya wa mina almukabir mid takbiiranayaan waa naga mid ahaa qofna qofka kale kuma ceebaynayn qofkii doona iska takbiiranayey qofkii doonana iska talbiyeysanayay waxaa un xun ina sheeko iyo qosqosol iyo maxaa lagu socdo marka in dikri ilaahay hadday takbiir noqoto iyo hadday tahliil noqotaba waa in dikri ilaahay la wadaa can mxamed bn abi bakrin الثaqafiy radia allahu canhu أنه سأل أنس بن مالك وهما غاadيان من mنى إلى عرفة anas ibnu maalik ayuu weydiiyey ninkaas maxamed ibni abibakrin layidhaaha iyagoo u kalahaya mina ka kalahaya carafo usii socda wuxuu weydiiyey kayfa kaana kuntum tasnacuuna fii hada alyowmi maca rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam seed yeeli jirteen maalintan tada markaad rasuulka ilaahay la jirteen kolkaad mina ka kalahdaane carafo usii socotaan markaad nebiga la jirteen seed yeelayseen fa qaala markaasu wuxuu yidhi kaana yuhillu lmuhillu ninkii tahliishanaya waa tahliishanaya yani yulabi mulabi buu ka wadaa hadda hilaalka wuxuu ka wadaa talbiyadii buu ka wadaa falaa e, yunkaru calayhi laguma qonsanaynin oo looma diidaynin wayukabiru lmukabiru mina midkii naga mida takbiirsadana waa takbiirsanayey falaa yunkaru calayhi sina laguma qonsanaynin sida ibnu cumar mid oo kale e, anisna uu yidhi qaarna waa takbiirsanayaan dadka markii miina laga sii socday arafa loo sii socday qaarna waa talbiyesanayaan qofnana looma diidayno laakiin nebigu alayhi salatu wasalam isago talbiyada waxba kuma tegin isago talbiyada unba waday talbiyadiisuna siiqadii aynu soo marray ay ahayd baabun fi lwuquufi bicarafa wa qowlihi tacaala uma afiiduu min xaysu afaada annaas afiiduu yani irjicuu min xaysu rajaca annaas can caaishata radia allahu canha qaala kaanat qurayshun waman daana diinaha quraysh iyo intii caadadeeda ku dhaqantaaba yaqifuuna bilmusdelifa musdelifay joogsan jireen oo carafa ma ayna aadi jirin wa kaanuu yusamawna alxumsa waxaa lagu magacaabi jireen alxums xumsana waa jamc axmas yani mutashadidiin niman mutadayiniin oo aad diintooda u adkaysta ayaa lagu tirin jiray wa kaana saa'iru alcarab baqiyat lcarab carabta inteeda kalana yaqifuuna bicarafa carafay joogsan jireen falamaa jaءa alislaam markuu islaamku yidhi amara allahu caza wajalla nabiyahu sala allahu alayhi wasalam an yaatiya carafa ilaahay rasuulkiisiibu wuxuu faray inuu carafa joogsado carafa u tago fayaqifa biha u yad istaago uma yufiida minha u yada ka soo gadoomo sidaasuu ilahay rasuulkiisii faray fadalika qawluhu tacaalaa uma afiiduu min xaysu afaada annaasu kasoo noqda meeshu dadku kasoo soo noqdo dadka muclamkiisa intay meesha kasoo soo noqdaan dadku tagaan aada oo halkaa ka soo noqdo mina kasoo aadayo musdalifa goorta dambe kasoo aada weeyaan ayb nimankaa marka waxaa u geeyey arrintaas iyagaa quraysh iyo intii lacana maashay waxaa u geeyey muxuha fikrigooda isticmaaleen fikrigooda isticmaaleen markaasuu sharcigii ilaahay dooriyeen oo waxay is yidhahaan kolba annaga hadda ahlu xaram nahay xaramka maxaan uga baxaynaa xaramka dhexdiisa oon camalkaan uhan ku samaysan musdelifo yaynaan dhaafin carafa inaa aadina xarafkeeda ka shishaysaa iyagoo garanaya marka inay diintii ibraahim ahayd oo ibraahim carafa uu tegey uu markaa mxuu ahay ay waxyaalahaas iyagu maskaxdooda ay ka keeneen ayay diinta ilahay ku badeereen oo saasay ku lumeen wacan jubayr bni mucimin radia allahu canhu qaal adlaltu baciira lii awrkay aan lumiyey awr baa iga lumay fadahabtu aطlubhu ywma carafa waan tagay inaan raaraadiyo awrkii ywma carafa aan awr baadiho iga lumay baan raadinayey kolkaasna marka inay ahayd qabla alwaxyi inay ahayd iyo bacda alwaxyi wa qabla alhijra mid ahayd ma kala cadda laakiin kolley qabla alhijra ahayd fara'aytu rasuula اllahi salى اllahu alay slm rasuulka ilaahi baan waxaan arkay waaqifan maca annaasi bicarafa isagoo dadka carafa la taagan carabta mucdamkeeda meeshay tageen oo carafa la taagan ayaan arkay faqultu markaasaan waxaan isi wallaahi ina haadaa la min alxumsi ninkan waa axmasi weeyaan xums buu ka mid yahay famaa sha'nu haahunaa maxaa halkan kada keenay nebigu sheegay waa la yaabayaa maxaa halkan kada keenay maxaa eh, qabiiladiisu halkan kada ma timaada waa ka musdelifo jooga xumsida ah marka kolkaas qabla waxyi intay ahayd ilaahay nebigiisa uu ku ilhaamiyey inuu mxuu ahay sidii saxa ahaa xajka u gudta inay tahay iyo inay bacd alwaxyi wa qabla alhijra intay tahay marka waxyi nebigu sidaa ku samaynayey labada wa ixtimaashaa midna ma u caddaynin wa kaanat qurayshun tucaddu min alxums qoraysh marka waxa lagu tirin jiray xumsidaas lagu tirin jiray ama zalo kasoo dhaafi jiray baabun fi lifaadati min carafa wsalaati bilmusdelifa kasoo gaddoomka carafa laga soo gadoomo iyo salaada musdelifa lagu tukado maqribka iyo cishaha can quraybin anahu sa'la usaamata bna zayd qurayb mawla bni cabbaas aw mawla umi lfadl radia allahu canhum wuxuu weydiiyey usaamata bni zaydin radia allahu canhumaa wuxuu weydiiyey kayfa sanactum xiina dafaca xiina dafaca xiina radifta rasuula allahi sala allahu alayh wasalam cashiyata carafa markaad rasuulka ilaah u fangashay galabtii carafa seed yeesheen carafa markii laga soo socday waa kii nabigu alayhi isalaatu wasalaam soo qaaday ee soo qaaday ee radif uu ahaa marka seed yeesheen buu yidhi fa qaala markaas usaame wuxuu yidhi ji'na ashicba allatii yuniiqu annaasu fiihi lilmaqribi gosha ay dadku aroortooda fadhiisiyaan maqribka ku tukadaan baan muxuha nimid faanaaka rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama naaqata hashiisiibuu jihiyey rasuulka ilah halka hashiisiibuu fadhiisiiyey gosha wa baala waa kaajay wamaa ma aanu dhihin ahraaqa almaa biyuu daadiye ma dhihina waa kaajay buu yidhi lafdigaas waxba marka wax ceeb iyo xumaatay iyo inaanay lahayn buu sheegaya usaama ma aanu dhihin biyuhu daadiyey wuxuu yidhi waa kaajay uma dacaa bilwaduu'i wuxuu dalbay biyihii kuwayse qaadanayay buu dalbay fatawada'a waa wayse qaatay wudu'an laysa bilbaalig wudu'an aad kaamil u ahayn ayuu wayse qaato hafiif ah hadhow bila salaada wayse qaadantaa hatantada dib kankada isaga ku maraya fa qultu waxaan yaa rasuula allah asalaata yani turiidu salaat ma salaad baad rabtaa ma tukanaysaa fa qaala markaasuu yidhi asalaatu amaamaka salaad waa ka horaysaa horaan ku tukanayna farakiba waa koray rasuulka ilaah hashiisii koray xataa ji'na almusdelifa faaqaama almaqriba maqribkii baa marka uu aqimay oo maqribkii baa la tukaday uma anaaha annaasu dadkii baa waxay fadhiisiiyeen awrtoodii fii manaasilihim meelahay degayeen qofba meeshuu ku furan lahaa u degi lahaa ayay fadhiisiiyeen walam yaxilluu ma aanay furin awrtoodii ma aanay furin ama walam yaxiluu yani lam yanziluu ma aanay degino ma mxu ahay e, meeshay degi lahayn ma aanay degin awrti un bay fadhiisiiyeen rarkii kamayna dhigin awrtii ayib xataa aqaama alcishaaa ilaa cishihii uu aqimay alaakhirata ee dambe wasallaa uu tukaday uma xalluu markaasay furteen fureen marka waxa u dhexeeya un labada salaadood intii hawrta la fadhiisanayay keliya udhexaysay cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu isagu wuxuu odhan jiray cashadaa udhexaysay oo nebigu alayhi salaatu wasalaam bayna salaatayn buu casheeyey saasuu marka isagu yeeli jiray ibn mascuud marka shaad weeyaan midaas ibnu mascuud sidaas riwaayadiisaas riwaayaadka saxaabada intooda kaleetana isku raaceen inaan labada salaadood aynu waxba u dhexaynin ilaa hortii la fadhiisanaya iyo iqaamadii mooyaane ah, faqultu qultu waxaan kurayb baa wuxuu yidhi kayfa facaltum xiina asbaxtum markaad musdelifo ku waaberiisateenna maxaad samayseen qaala wuxuu yidhi radifahu lfadlu ibnu cabaas fadl ibnu cabaas yaafan galay rasuulka ilaahay hashii la fuulay wanطalqtu ana aniguna waan socday fii subaaqi qurayshin calىa rijlaya quraysh marka kuwoodii tartamayey ee lugaynayey baan aniguna dhex galay oon la socday lugahayga anigu ku lugaynaya baabu صifati sayri fi dafci min carafa kayfiyada loo soconayo kolkii laga soo socdo carafa laga soo socdo musdelifa la soo aadayo sida loo soconayo ma israac baa loo soconaya mise tartiib baa loo soconaya can curwata curwata bni zubayr radia allahu canhuma qaal su'ila usaama usaamat bnu zayd ayaa waxaa la su'aalay wa ana shaahidun aniga oo la jooga aw qaala mise wuxuu yihi sa'altu usaamata bna zayd ama aniga usaamata bnu zayd weydiiyey wy raawigii baa kala shakiyey marka curwat bnu zubayr miyaa anaa weydiiyey leh mise wuxuu yidhi anuu la joogaa la weydiiyey radia allahu canhuma wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ardafahu min carafaat rasuulka ilaahay baa kasoo qaaday isaga kasoo fangeliyey carafo kasoo qaaday oo uu hashi la soo saarayo markaasa waxaa la weydiiyey kayfa kaana yasiiru rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay sidii u socday xiina afaada min min carafa carafa markuu kasoo gadoomay sidii u socday qaala markaas wuxuu yidhi kaana yasiiru lcanaq canaq buu u soconayey canaqaas marka waa socod israac ay ku jirta israac aada aadasi aan ahayn fa idaa wajada fajwatan markuu meel bannaan helo oo dadku ay ka kala go-an yihiin nasa waa orodsiin jiray marka yani aad buu ka kala orodsiin jiray waxoogaa marka orod muxuu ah fasiix ahoo israac ay ku jirto laakiin aan orod aad ahayn buu ku soconaayey xadiidkii jaabirna waa kaynu kusoo marray inuu nabiga alay sala slam hasha aad u celinayay oo ilaa hasha madaxeed uu kooraha taabanayey wahasha xadhigii aada ugu soo xajinaya ilaa markay meelka koraysa u dabcinaya mooyaane ayb marka usaamana sidan uu sheegaya nebigu alayhi salaatu wasalaam hora dhexdhexaada buu ku waday laakiin markuu meel bannaana usoo usoo baxo oo dadku ay ka kala fudud yihiin waa oransiinayay baabun fi salaati almagribi waalcishaai bimusdalifa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal xaja rasuulu llahi jamca rasuulu llahi salى allahu alayh waslama bayna almagribi wاlcishaaءi bijamcin jamcin yani musdelifa rasuulka ilaahay wuxuu ku jamciyey maqribka iyo cishaha musdelifuu ku jamciyey laysa baynahumaa sajda yani nafl iyagoona udhaxaynin sunna ayna udhaxaynin ayuu tukaday wa salla almagriba halaaa rakcaatin maqribka isaga saddexdiisii buu tukaday wa salla alcishaaa rakcatayn cishahana laba ragcadood buu tukaday oo dadkii la joogay oo dhan ahlu maka iyo kayr bay labada ragcadood la tukadeen fa kaana cabdullaahi cabdullaahi bnu cumar yusallii bijamcin kadalika musdelifa sidaasuu ku tukan jiray xataa laxiqa billaah ilaa ilahay ka helay yani ilah ka dhintay sidaas uu tukan jiray baabu salaati almagribi waalcishaa'i bilmusdelifati biiqaamati waaxida ayb feeriya markaa riwaayada can saciid bni jubayrin qaal xafadnaa maca bni cumar ibni cumar annagoo la joognay carafe ka soo guddoonnay xataa ataynaa jamcan ilaa musdelifa aan nimo fasallaa bina almagriba maqribkii uuna tukiyey walcishaaa iyo cishihii buuna tukiyey biiqaamatin waaxida hal iqaamo keliyg hal iqaamo keliyu nagu tukiyey sidaasuu marka ibnu cumar isagu u haystay ibnu cumar saasuu u haystay inuu hal adaan iyo hal iqaamo labadooda ay ahaayeen lakiin riwaayada badan waxaa weeyaan hal aadaan iyo laba iqaameyn ahayn riwaayad shaadaho iyaguna sheegaya laba aadaan iyo laba iqaameyn kala lahaynna waa jira uma اnsarafa waa ka soo gadoomay salaaddii buu ka soo gadoomay faqaala markaasu wuxuu yidhi haakadaa sallaa binaa rasuulu llahi salى اllahu alيyه waslama fi hada اlmakan sidaasuu rasuulka ilaahay meeshan taga noogu tujiyey oo hal aadaan hal aadaan iyo hal iqaame keliya uu tujiyey saasuu soo ka ayb laakiin riwaayadka ka badan waa laba iqaamo inay ahaayeen baabu taqliisi bisalaati الصubxi bilmusdelifa mugdiyeynta waqti mugdi ay tahay maxaa la tukado salaada subaxda musdelifa lagu tukado hore loogu kalaho can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama sallaa salaatan ilaa limiiqaatiha rasuulka ilaahay maanan arag salaad isagoo tukada waqti aan waqtigeedii ahayn ilaa salaatayni laba salaadood mooyaane salaata almagribi waalcishaa'i bijamcin yani bimusdelifa maqribka iyo cishaha musdelifa uu ku tukaday maqribkii marka waqtigiisii dib uga dhigay wa salla alfajra yowmaidin qabla miiqaatiha maqribkana maalintaa subaxana maalintaa wuxuu tukaday yani musdelifa uu ku tukaday waqtigeedii ka horow marka ibn mascuud isagu wuxuu odhan jiray ina haatayni salaatayni xuwilata can waqtihimaa fii hada makaan maqribka iyo subaxa waqtigoodii waa laga qaaday musdelifa marka la joogo waqtigoodii waa laga qaaday bu odhan jiray marka salaatulmaqrib isaga marka waa waxba male ishkaal ma leh in cishihii lala tukaday waa jirtaa laakiin salaada subaxa waqtigeeni ka horow buu tukaday baan muxuu ula jeedaa ibnu mascuud ibnu mascuud daahirkiisa waxaad moodaa marka waqtigeedii in laga horreysiiyey inuu ku wado laakiin xadiidkii jaabir aynu soo marray baa fasirayo oo waqtigeedii muctaadka ahaa baa laga horraysiiyey mooyaane waqtigeedii oo fajarka aha lagama horraysiinin waqtigeedii fajarka ah lagama horraysiinin mar alle markii maqribkii la gartay waxaan jeedaa fajarkii la gartayba horaa laga galay iyada laakiin maalmaha kale xoogaa sunni iyo jaac iyo waxoogaa u dhexan jiray aadaanka iyo iqaamad u dhexan jiray maalintaase si muxuu ahay wuquufka musdelifa loogu kallaho horey loogu kallaho yaa horey loo dhigo horey loo tukaday waqtigeedi laakiin waqtigeedii oo fajarka aha waa lagu tukaday waqtigeedii muctaadka ahaa waa lagu tukan jiray unbaa horey looga dhigay oo muxuu ahay kol alla kolkii ma arkay iftiinkiis fajarka iftiinkiisi la arkay horey laga galay maa kii xadiidkii jaabir sidaa kusoo mar xadidkaa jaabir fasiray baabu lifaadati min jamcin bilayli lilmar'ati الhaqi عن cائشhaةa رضي الله عنها أنها qاaلت اsتأdنت سودة رضي الله عنها رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ليلة جمع ليلة المزدلفة سودة بنت زمعة أم المؤمiنiiن رضي الله عنها ayaa rasuulka ilahi bay ka idan qaadatay habeenkii مزدلفaad لتdفca qablahu nabiga عaليه الصلاة sلام hortiisa ay tagto و qabla xaطمة الناas yani qabla زaحمة الناas intaanu dadku xidhiirgiisu aanu qabanin inay tagto oo sii tuurato oo horay jidka usii marto wa kaanat imra'atan habita yani haqiila haweeney culus bay ahayd haweeney culus oo laf weyn oo kolkaan weyna da-aysatay waxoogaa bay ahayd yqul qasim wاsabiqaة اhaqiila sabiqadu fasiraya qasim ibn mxamed ibn abi bakr radi allahu canhu ba fasiraya wuxuu le sabiqadu waxaa laga wadaa midda haqiilada baطiء اxaraka bay ahayd oo haqiila oo culus qaalat faadina laha waa u idnay nabigu alayh الsalaatu wasalaam faarajat qabla dafcihi nabiga alayh الsala slam soo dhaqaaqin ka ayay tagtay wa xubisnaa xataa asbaxnaa annaga waa la celiyey ilaah ka waabarisanay fadafacnaa bidafcihi nabiga soo dhaqaaqiisaa la soo dhaqaaqnay walaa an akuuna rasuula allahi sala allahu alay wasalam caaisha ayaa marka tamaniyeysa berigii dambe ay marka iyaduna ay cuslaatay ee waxay tamaniyeysaa ila berigaa way fududaydo waa da'yaray berigii dambe muddo badan bayla nebiga alayh salatu slam ka dambeysay ee waxay tamaniyeysaa hadday siday sawda ay yeeshay ay nabiga uga idan qaadan lahayd ilan saxaabadu siduu rasuulka ilaahay kaga tegay inay bedelaan way necbaayeen qof weliba wuxuu qabsan jiray siduu rasuulka ilaahay ku ogaa marka rasuulka ilaahay markaa in la xajiday sidaasay ku kala tageen sidiiba marka laazimi jirtay laakiin waxay tamanihi jirtay inay sidii sawda idan qaadatay oo kale idan qaadato walaan akuuna ista'dantu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam inaan rasuulka ilaahay ka idan qaato inaan ka idan qaadan lahaa kama ista'danathu sawda siday sawda ugu idan qaadatay fa akuuna aan ahaado adfaca biidnihi axabu ilaya min mafruuxin bihi wax lagu farxo o dhan ba kaasaan ka jeclaan lahaa inaan berigii nabiga alayh salatu slam ka idan qaadan lahaa nabiga alayh salatu wasalaam oo sidii sawda waqtigeeda adbaxda aan bixi lahaa oo waqtigaas marka joogto hadda kadib uu ii ahaan lahaa yaan wax walba ka jeclaan lahaa bed ayb sawdo keliya marka ma ahayn umusalama umusalama iyo muxuu ahay iyo umuxabiiba sidaas kulligood iyagoona ugu idnay xadiidka asmaa ee imaan doonana haweenka oo dhan inuu u idnay nebigu alayhi salaatu wasalaam ayuuba sheegi doona xadiidka ibnu cabaasna marka dacafada oo dhan haween keliya inaan ahayn dacafada oo dhan carruurta yar yarka walow muraahiqiinba ha ahaadeen iyo dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah iyo haween oo dhan iyo kulligood in musdelifo habeennimo ayna ka baxaan oo mina aadaan loo idnay iyo kuwaasna sheeg an abdlaahi an cabdillaahi mawla asma cabdullahi bnu kaysaan mawla asmaa binta abi bakrin radia allahu canhum qaala qaalat lii asmaa asmaa waxay igu tidhi wahiya cinda daari lmusdelifa musdelifa iyadoo degan iyo waxay tidhi alqaab alqamar dayixii ma dhacay haweenku waktigay baxayaan fiiriya marka xadiidkan cayinaaya xadiidkan asmaa dadka dacafadu waktigay musdelifa ka baxayaan anaa cayinaya ayb dayaxii ma dhacay bay tiri qultu laa mayaan idhi fasallad saaca mudday tukanaysa tahajudka ay samaynaysa uma qaalat yaa bunay alqaaba alqamar war hooye dayaxii ma dhacay qultu laa ee qultu nacam marata haa-i qaalat irxal bid irhar faاrtaxalnaa xataa ramat اljamra ilaa jamradii ay ka tuuratay uma sallat fii manzilihaa manzilkeedii musdalifa ah bay kusoo noqotay ku tegtay asmaa marka sidaasa yeesha degmadeedii ay deganayd musdalifa ka deganayd bay kusoo noqoto salaadii ku tukatay qabla salaa intay tuuratay ayib kolkaana marka waa daaweyneed oo weliba waa indhabeeshe waa dayax ma dhacay dayax ma arkaysay faqultu laha markaas waxaan ku yidhi yaa hantaa an ya haadihi laqad allasnaa waan mugdiyeysan yani waqti habeennimaan tuurannay qaalat kallaa ay bunaya ina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama adina liلducun rasuulka ilaahay wuxuu u idnay haweenka adlucun waa jamcu daciina haweenka oo dhan daciina midiiba waa la yidhaha marka rasuulka ilaahay haweenka waa u idnay bel haweenka ducafada ah haweenka culculus mayna dhihin haweenka waa u idnay marka haween oo dhan marka waa inay u idnan yihiin arrintaas oo ayb oo weliba waqtigay tuuranayaanna habeennimo ay tahay waxba ayna sugaynin muxuu ahaye oo sawda say uga edan dalabtay nebigu alayhi salaatu salaam aanu ahayn inay jidka un dadka ciriirigiisa dhaafto oy sii sugto dadka la tuurata ma ayna ahayn jidkana ina intaan cidhiiriga dadku ku qabanin ay jidkana marto muxuu ahaye jamaraadkan jamradana intaan lasoo gaarin dadka ciriirigiisa aanu soo gaarin ay tuurata baabu taqdiimi adacafati min musdelifa dadka tabarta yar oo layska hormariy oo lasii sida haweenka aynu ku soo marray oo kale iska sii qadimo can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal bacahanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama fi thaqal thaqalka marka cafashka waxa culayska ahee dad iyo alaab iyo waxaas halayba aw qaala mise wuxuu yidhi fi dacafa dadka tabarta yara buu rasuulka ilaahay ugu daray min jamcin yani min almusdalifa bilaylin habeenimo cabdullahi ibni cabaasna kolkaa dhowr iyo toban jir ba ilaa saddex iyo toban jir meelahaasu ahaa marka n koray xoog le bu ahaa marka wax alla wixii kayru baaliqiin oo dhan inay dacafada ku jiraan weeyaan ninka labiyo toban jir saddex iyo toban jir meelayowgaas ah maxaa dacafadii ku jira haween dhanna dacafadii ku jira an salim bni cabdillaah ana cabdallaahi bna cumara radia allahu canhuma wa aabihiisa kaana yuqadimu dacafata ahlihi ahalkiisa dadka tabarta yar uu iska horraysan jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray fayaqifuuna waxay istaagi jireen cinda almashcari alxaraam bilmusdelifati billeyl habeenima istaagi jireen fayadkuruuna allaha tacaala maa badaa lahum intii all muxuu ahay int alla u idne ay la noqoto mashcar xaraabka istaagnaan jireen oo ku ducaysan jireen uma yadfacuuna waa ka dhaqaajin jireen qabla an yaqifa alimaam imaamku intaanu istaagin ayb marka axaadiidtii hore xadiidka kada marka mawquuf weeyaan intaan aynu arkaynaayo axaadiidtii hore marka wuquuf inay dacafadu loo iman jirtay kuma jirin wuquufka musdelifa iyo dacafada la imaan jireen habeennimo la imaan jireen ma lahayn xadiidkan kaduso marka ibnu cumar waa kaasaas yeelaya uma yadfacuuna qabla an yaqifa alimaamu intaanu imaamku istaagin musdelifo istaagin ayay ka dhaqaaqi jireen musdelifa wa qabla an yadfaca intaanu dhaqaaqin fa minhum man yaqdamu mina lisalaati alfajri waxaa ka mid ahaa dadka dacfada ibnu cumar uu qadimayaa qaar mina imaanayay salaada subax imaanayay salaada subax soo gaarhayay wa minhum man yaqdamu bacda dalika qaar ka dambeey jira baa ka mid ahaa faidaa qadimuu ramaw ljamra markay mine yimaadaan ay jamrada tuuran jireen wa kaana bnu cumara yaquulu raqasa fii ulaa'ika rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulku ilahay baa kuwa u ruqseeyey yani taqdiimkooda inay hor u tagaan musdalifo hore uga baxaan hore u tuurtaan iyuu rasuulka ilaah u idinay u laakiin wuquuf inuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam kali jiray musdelifo ay istaagaan xadiida marfuucadu maayna caddaynin marka waxaad moodaa ibnu cumar marka inuu ijtihaad ra'yigiisa isagu ahay baabu talbiyati alxaaji xataa yarmiya jamrat alcaqaba talbiyada qofka xaajigiihi inayna go-aynin oo soconayso ilaa jamrat alcaqaba wax kale ha ku dhex daro oo sidaynu soo maray takbiir iyo tahliil iyo wixii kale o dhan waa lagu dhex dari karaa laakiin waqtigaadii waa mustamir kolkii la xidho xajka la xidho ilaa jamrada laga tuurto can caطاءi can ibni cabaasin radي allahu canهuma ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam ardafa alfadla min jamcin fadl ibni cabaas buu nebigu fangeliyey musdelifo ka fangeliyey qaala faأkbaranii ibnu cabaas waxaa le hadalkan kada caطaa baa le caطaa ibn abi rabx ibnu cabaas baa wuxuu ii sheegay ana alfadla akbarahu walaalkii fadli inuu u sheegay ibn cabaas marka hadii la yidhaaho waa cabdullahi bay ku dhacaysa fadlina waa ibn cabaas marka kolkuu leeyahay ata uu leeyahay ibn cabaas baa sidaa ii sheegay ibn cabaaska cabdullahi buu ka wadaa ana alfadla akbarahu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama lam yazal yulabii xataa ramaa jamrata alcaqaba ilaa jamrat alcaqaba uu tuurtay nabigu alayh sala slam kama aanu zuulin marka intii lasii socday diinka musdelifo iyo inta udhaxaysa musdelifo iyo jamrada udhaxaysa talbiyuu kusii marayay nabiga alayh salaatu wasalaam markuu jamradii tuurtay markaasuu gooyey baabu ramyi jamrati alcaqaba min baطni اlwaadi wاtakbiiru maca kuli xasaatin waadigi marka waadi meeshaa marayay oo bidixda ka maraayey jamrada ka maraayay dhexdiisa in laga tuurto oo bidixda inta la istaago sida imaam mascuud uu tilmaami doono inta bidixda jamrada la iska taago oo kacbadana bidixda la iska xejisiiyo iyadana lagu jeedsado minana midigta la iska xejisiiyo halkaa laga tuurto عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر الأعمش سليمان بن مهران ayaa wuxuu leeyahay xajaaj ibnu yuusuf ninkii athaqafi amiirkii macruufka ahaa ayaan maqlay isagoo mimbarka ku khudmaynayo oo leh alifu lqur'aana kamaa allafahu jibriil siduu jibril qur'aanka u ururiye u ururiya taaliifkan kada sheekh albani tacadis wuxuu ku leeyahay wuxuu ka wadaa taaliif aayaat alqur'aan aayaadka qur'aanka siday isugu xigxigaan taasaa tawqiifiya ama suuradaa siday isugu xigxigaan isagu waxaa weeyaan waa ijtihaad min asaxaaba sida xadiidka ibn xadiidkii cusmaan radi allahu canhu markuu weydiiyey ibn cabaas uu weydiiyey maxaad isugu xijisiiseen suurat tawba iyo suurat alanfaal maxaad isugu xijisiiseen markuu yidhi ugu jawaabay iyo bayfeeriyaadki siiya ayb siduu muxuu aha siduu ilaahay jibriil u ururiyey qur'aanka ee aayadihiisa uu isugu xejisiiyey sidaa u ururiya ayuu yidhi الsuuraة alatii yudkaru fiiha albaqara wالsuuraة alatii yudkaru fiiha الnisaa wالsuuraة alatii yudkaru fiiha alcimraan suuradii ugu kala horreysiiyey marka suuradihii sida tartiibka musxafka cusmaan ay isugu xigeen sidaas dawlatu bani umaya aad bay u ixtiraami jireen oo cusmaan dariiqadiisa in la bedelo ma ayna ogolayn marka cusmaan siduu qur-aanka u ururiyey ee eh, eh, suurtiisa isugu xijisiiyey bedelo oo baqara ku xijisiiy eh, kuxijisiiya suuratu nisaa kuxijisiiya alcimraan kuxijisiina inuu ka muujiyo laakiin wuxuu ku qoosan doonaa ibraahim ku qoosan doonaa tasmiyadaas warka uu ku magacaabayo suurat suurat lbaqara in la yidhaha buu diidan yahay sida ka muuqata suuraة اbaqara iyo suuraة al cimraan iyo suuraة maahida iyo suuraة nisa iyo hadhihina suuraddii baqarada lagu sheegay suuraddii ali cimraan lagu sheegay suuraddii haweenka lagu sheegay sidaa dhaha ayb qaala falaqiitu ibrahim ibrahim ibna yaziid annaqaci ayaan u sheegay ayaan la kulmay faakbartuhu biqowlihi xajaaj hadalkiisii baan u sheegay fasabahu waa caayey ibrahim xajaaj buu caayey wa qaala wuxuuna yidhi xadaanii cabduraxmaan ibnu yaziid annahu kaana maca cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu faataa cabdullahi bni mascuud baa wuxuu yimid jamrat alcaqaba fastabطana alwaadi toguu dhexdhexaysa yani toga dhexdiisu istaagay yani waqafa fii baطni اlwaadi min baطni اlwaadi waadiga dhexdiisuu ka tuurtay bisabci xasayaatin yukabiru maca kuli xasaatin qaala faqultu markaas waxaan ya abaa cabdiraxmaan ina annaasa yarmuuna min fawqiha dadku dushay ka soo tuurtaa adiguna hoostaad ka tuuranaysa duka dhexdiisaad ka tuuranaysa faqaala markaas wuxuu yihi haadaa waladii laa ilaaha gayruhu meeshantadu ilaahan kulla caabuday isaga mooyaane aanu jirin baan ku dhaartay maqaamu aladii unzilat calayhi suuratu lbaqara fi suurati lbaqara alla kusoo dejiyey meeshuu istaagay weeyaan suuraة اbaqara ka alla kusoo dejiyana marka waa nebigu alayh الsalaatu wasalaam suuraة اbaqarana wuxuu gaar ugu khasisayaa iyada axkaamta xajka aada uga hadashay ay marka rasuulka ilaahay uu suuraة اbaqara kusoo eh, dejiyey axkaamteedana yaqaanay halkuu ka tuurtay meeshan weeye bule ulajeedada marka suuraة اbaqara la yidhaha buu leeyahy sidii ibnu mascuud ba yidhi magaceedu waa suuraة اbaqara maaha in la yidhahdo suuratu lati yukaru fiha ayb marka waxaa xadiidka laga qaadanayaa nidaamka loo tuuranayo jamratlcaqaba jamratlcaqaba sida loo tuuranayo waa in halkaa la taago dhankaa bidixdaa la taago ee biyo ahaan jirtay sidaa loo tuuro wacan cabdiraxmaan ibni yaziid ana cabdallahi cabdullahi ibni mascuud yani labbaa xiina afaada min jamcin musdelifa markuu kasoo gadoomay waa talbiya u dhow yahay ayaa dadka badankiisa ilaaweenoo dadka badankiisa ay ka tageen oo fudaydsadeen runkeena kala waxa lala yaababa dadka male markay arkaan nin sunnadii ku socda oo sunnadii qatanaya bay la yaabi jireen ibnu mascuud oo talbiyeysanaya isagoo musdalifa kasii socda mina usii socda iyo dadkii la yaabaya inay leeyihiin waa waa reerbaadiya jaahila waxba garanay carhabi jaahila wayay leeyihin shakli reerbaadiyanimana waa lahaayo marka dadkiisi iyo eh, tirihi sida u socday uu sohday iyo shakli reerbaadiyanimana waxoogaa waa lahaa ayb markaasay dadku odhanayeen carabiyun haada kanu marka baadiya weliba sida ibn cabaas uu sheegay waxa u geenayay banu umaya cali baa radia allahu canhu aada sunnada u nooleyn jiray oo aada u talbiyeysan jirayo markaas cali nacaybka u qabeen bay hadda muxua wixii talbiyadii ay ka maqli jireen kolay ka tahay ay gooyeen oo markaas ibn cabaas odhan jiray cali nacaybkiisa daraaddiisa sunnadiina uga taga faqaala cabdullah markaasu cabdullaahi wuxuu yidhi anasiya annaasu an dalluu dadku miyay ilaaween mise waa lumeen sunnadii nebigooda miyay ilaaween mise u kasbay uga tageenoo waa lumeen samictu aladii unzilat calayhi suuratu albaqara yaquulu fi hada almakan labayk allahuma labayk marka talbiya ku socday nebiga alay slam siduu fadnahu ka warraba baabu ramyi jamrat alcaqaba ywma annaxli cala araaxila isagoo raakib waa guurshan inuu qofku guurto can jaabirin radia allahu canhu qaala ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam yarmi calaa raaxilatihi yowma annaxri hashiisa dusheeda iyadoo isagoo ka tuuranaya beenarka rasuulka ilaahi wayaquulu uu leeyahayna litaakuduu canii manaasikakum litaakuduu laam haadihi laam alamri waa yani khuduu canii manaasikakum siday riwaayadka kale yidhaahaan iga qaata muxuu ahaye acmaasha xajkiina iga qaata laa mutacalid in laga dhigana waa sixi karaysaa oo layidhaaho nabigu alay slam uu leeyahay inamaa ramaytu raakiban lita'khuduu canii manaasikakum inaad aragtaan ood fiirsataan sidaan u tuuranayo baan muxuu ahay hasha dusheeda uga tuuranaya sidii xadiidkii sahl ibni sacdi aynu soo marrayba mimbarka markuu ku tukaday nabiga alayh sala mimbarka dushiisa markuu ku tukaday kolkuu salaadda kasoo baxay waa kii yidhi waxaa sidaa u yeelay inaad aragtaan oo salaadayda aada fiirsataan oo igu dayataan fainii laa adri lacallii laa axuju bacda xajatii haadihi anugu garan maayo inaanan sanadkan sanad ka dambeeya xajaynine fiirsada oo markaa xajkiina iga qaato camalkiisa sideedaan uxajiyaya fiirsada baabu qadri xasal jimaar dhagxanta lagu tuuranaya qadarkay la eg yihiin can jaabirin radia allahu canhu qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rama ljamra bimili xasal kadfi quruuraxa lagu finiintamo laisku finiin farahanka lagu qabto laisku tuuro dhagxan laalaeg isagoo ku tuuranaya baan arkay rasuulka ilaahay ayb fadl ibn cabaaska isagoo dhagxanta usoo guranay sidaasoo kale isna ku sheegay dhagxan marka yaryar bay ahaayeen oo saalada adrigi iyo tusbaxa iyo waxyaalahaas lagu qiyaasi karo ayay ahaayeen baabu waqti ramyi can jaabirin radia allahu canhu qaala ramaa rasuulu llahi sala allahu alay waslam aljamrata yowma naxri duxan bar buu tuurtay nabigu alayh salatu salaam yowma naxr wa amaa bacda dalika intaa intay ka dhamaysan yani ayaamu tashriiqi faidaa zaalat ishamsu qoraacdu markay diisa duurka uu galo uu intaanu duurka tukanin uu tuuran jiray qabla duhur buu tuuran jiray marka nabigu alayh salatu wasalaam hadda dadku bacda duhur bay furtaan oo markii duhurkana tukan kadib unbaa lagu soo furtaa laakiin nebigu alayh isalaatu wasalaam saddexdii maalmood ayaa mudadkii qaaba saddexdaba wuxuu tukanayey ee wuxuu tuuranayey qabla rami labadii maalmoode hore mid walba markuu footay degmadiisii ku noqday masjidulqayb markuu shahidee degana oo ku tukaday maalintii yowmu nafri akhiirna waabu socday oo ilaah uu ku tukaday hal muxasab baabu ramyi ljimaari taw tawun yani fardun waa mxua witri weeyaan can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam alistijmaaru tamr tawun wa ramyu ljimaari taw wالsacyu bayna الصafaa wاlmarwati taw wالطawaafu taw waإida اstajmara axadukum falyastajmir bitaw alistijmaaru tawun marka istijmaarka hore waa kii istiujaha aha weeyaan dhagxanta lagu istiujoona waramyu ljimaari taw jimaarta jabradaha tuurashadooduna isaguna waa taw oo yani waa dhagxan isdheer weeyaan tiri isku buuxda aan ahayn waasacyu bayna asafa waalmarwati taw yani shafci meha waa witr isaguna waطawaafu taw waida istajmara axadukum falyastajmir bitawin ayb marka waa kii hore naftiisi un weeya marka istijmaarka laba goor la sheegay ida اstajmara axadukum ida istanja axadukum baxjaar falyastajmir bitaw qaarna waa kaynu kasoo marreeyay istijmaarka kada inay u qaateen baba kii muxuu ahaaye ee qaacsashadii lagu qaacsanay baabu xalqi الnabiy slى اllahu عalayhi waslama fi xajihi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alay wasalam xalaqa ra'sahu fii xajati lwadaac waa xirtay nabigu alayh sala slam xajati lwadaaci ma aanu gaabsanin waa xirtay madaxoo dhan buu xeeray macmar ibni cabdillahi alcadawi nin la yidhaah baa u xeeray markaasuu madaxiisina dadka u qaybiyey dhanka midigtuuna ku bilaabay sunnadaa u dadaala ka warhayo ogaada nabiga alayh sala slam dhanka midigta intuu u dhiido qood siduu anas sheegay marka marka nabiguna waa wax waloo dhan baba uu samaynayaba inuu midigta ka bilaabo waa kii jeclaa marka dhanka midigta in laga bilaabo weeyaan xallaaqiinta marka iyagu meesha soo gaara bay iska qabsanayaan waa in sunnada maxaa lagu lagu baraarujo oo dhankaas la dhanka ka bilow baabun fi lxalqi wاtaqsir can abi hurayrata radia allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam allahuma اغfir lilmuxalliqiin qaluu ya rasuula allahi wاlmuqasiriin kuwa gaabsadayna yani iyagana u duceeyaan qaala allahuma اغfir lilmuxalliqiin ilahu kuwa xeerta u dembi dha qaluu ya rasuula allahi wاlmuqasiriin qala allahuma اغfir lilmuxalliqiin qaluu ya rasuula allahi wاlmuqasiriin qaala wاlmuqasiriin mar saddexaadki buu ku daray marka marka waa inay ka ajri badan yihiin kuwa mxuu ahay muxalliqiintu ay ka ajri badan yihiin kuwa muqasiriinta bab الرمي ثم النحر ثم الحلق والبداية بالحلق بالجانب الأيمن in saddexdaas sidaa loo kala tartiibiyo ramyiga la horreysiiyo naxriga lagu xijisiiyo xalqiga loo dambaysiiyo iyo xalqigana in dhanka midigta laga bilaabayo saddexdan tada marka kale horreysiinta sida loo kala tartiibinayo sunna ahaan mooyaane waajib ma aha nabigu alay sala slam waa ka axaadiista imaan doonta laa xaraja odhanayo waa midkii la horreysiiyaba laa xaraja dhihi jiray laakiin siduu nabigu yeelay alayh الsalaatu wasalaam isagoo inuu saddexdaas sidaas u kala tartiibiyey can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wasalam ramaa jamrat alcaqaba uma اnsarafa ila اlbudni geelii xaggiisu marka u gadoomay fanaxaraha geelii buu gowgowra ayb wاlxajaamu jaalis xajaamkan xallaaqa laga wada xallaaqa ayaa xajaam la odhan jiray isagaa marka caruurta gudidooda iyo xijaamada iyo xilaaqada iyo marka isku hal wadiifo ay ah ahayd oo dadba ka wada shaqaysan jiro xajaam baa la dhihi jiray ayb walxajaamu jaalis xallaaqiina uu fadhiyo wa biyadihi calaa ra'sihi faxalaqa qaala yani facala biyadihi ficilka laga wado can ra'sihi faxalaqa shiqahu alayman dankiisa miigta abuu xeeray faqasamahu waa qaybiyey nebigu alayh salaatu wasalaam fii man yaliihi dadkii ku dhowaa ayuu qaybiyey timihiisi uma qaala axliq ishaqa alaakhar dhanka kalena xiir faqaala markaasu wuxuu yihi ayna abu alxa markii bidixdaa la xeeray wuxuu yihi ayna abu alxa faacaahu iyahu dhankii oo dhan timihiisii abu alxa wada siiyey dhankii kalena dadkii buu qaybiyey marka dadkii timihiisa nebigu alayh salaatu wasalaam waa haysan jireenoo waa barakaysan jireen oo maxaa asmaa bint abibakr waati dadka ku daweyn jirtay mucaawiya marka uu dhimaanayo waa ka yeli carabka hoostiisa ii geliya timihii nabiga ka haysa waa haysan jireen hadda marka meel meel baa lagu sheegaa inay timihii nebiga wax ka yaalaan arrintaa in kala moodaan qaahira masjid sayidna alxusein ay ku magacaabaan qol baa jira ay yidhahaan xujratu muxallafaati rasuul oo yidhahaan usii nabiga iyo qidca min khamiisihi iyo muxuaha timihiisii iyo qaar abaa yaalla yidhaahaan kashmiirna masjid baa isagana lagu sheega in waxyaala sidaas yaalo inay jirtay in kale marka xaqiiqata in kale ilah baa lakin saxaabadii waa haysan jireen oo timaha nebiga alayh sala slam saasay uqabsadeen baabu man xalaqa qabla الnaxri aw naxara qabla الramy عن cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma qاal وqfa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم عlى raaxilatihi hashiisii uu isku taagay nebigu alayh salaatu wasalaam dadku isu taagay eh, fatafiqa annaasu yas'aluunahu dad baa waxay bilaabeen inay su-aalaan nebiga alayh salaatu wasalaam fayaquulu lqaa'ilu minhum mid baa wuxuu dhahayaa yaa rasuula allah inii lam akun ashcuru an armiya qabla ana aramya qabla naxri ma aanan garanaynin inuu ramyigu ka horeeyo naxriga ka horeeyo fanaxartu qabla aramyi ramyigu horti baan xeertay ramyigi iyo naxriga midkooda horreeyay maan kala garanaynino markaasaan naxrigii la imid qabla ramy faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam harmi walaa xaraj ka tuuro dhib maleh hadda tuuro dhib maleh leh qaala watafiqa aakaru yaquul mid kalena wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaaho innii lam ashcur ana annaxra qabla alxalq inuu naxrigu xalqiga ka horreeya maanan garanaynin faxalaqtu qabla an anxar intaana xoolihii qarin baan timihii xiirtay fayaquul inxar walaa xaraj aqal hadda waxba dhib ma leh qaala cabdullaahi bnu camri baa wuxuu yidhi famaa samictuhu ma anan maqal yus'alu yowmaidin maalinta isagoo la weydiinayo can amrin wax mimaa yunsaa mimaa yansa almar'u qofku wuxuu ilaawo ah aw yajhalu muka jaahil yahay oo min taqdiimi bacdi alumuuri qabla bacdin arrimaha qaarkood oo qaar laga horraysiiya waa ashbahaya waxay la mid ah ilaa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ifcaluu dalika walaa xaraj yaala kaa idin hadhay hadda sameeya dhib male buu odhanay marka arrimahaasoo oo dhan afartaa shay ee maalinta la sameeyo yoomu naxriga ah la sameeyo tartiib intuu nebigu alay sala slam u sameeyey sidaas ahayd oo tarjamada ugu soo sheegay ramyiguu horreysiiyey naxriguu ku xudisiiyey xalqiguu ku xudisiiyey dawaaf lifaadihii buu ugu dambaysiiyey laakiin wuxuu nabigu nebigu alayh isalaatu wasalaam su-aal hal weydiiyey ku faaideeyey inayna afartaas tartiib kala lahayn kii la doona lagu bilaabi karo baabu taqlid اlhadyi wa ishcaarihi cinda alixraam taqliid marka waxaa laga wadaa in qoorta wax loogu xidho kaf iyo wax lamida qoorta loogu xidhaayey ishcaarkana in laga diijiyo geela weya kaas marka geela deegiisa ayaa inta muxuu ahay mindi lagu saro ayaa laga dhiijiyaa marka kurskeedana la marmariya dhiigga la marmariya taasaa iscaar la yidhaahaa marka sunno weeyaan qofkii geel soo karan inuu sidaas yeelo can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam aduhra bidilxulayfa duurkii buu dilxulayfa ku tugaday nebigu calayhi salaatu wasalaam uma dacaa binaaqatihi hashiisii buu dalbay hallakaana uu yidhi yani hashi hadyiga hayd weeyaan maaha tii u korahay fa ashcarahaa fii sabxati sanaamiha alayman furuskeeda dhankiisa midigta ah ayuu muxuu nebigu alayhi salatu slam ka dhiijiyey wa salata dama dhiiggiina waa km mxu ahay waa ka daluugay yani waa ka tirtiray fartu kaga tiray dhiiggii kasoo daafay saafaka uga tirtiray ayb wa qalladaha wuxuuna qoorta ugu xidhay naclayni laba kabood uma rakiba naaqatahu raxilatahu hashiisii qaswo ahayd ayuu koray falama stawad bihi cala albayda kolkay la fuushay meeshaa bayda la yidhaaha buurteeda ay la fuushay wahalla bilxaji xaj haday wartu ibnu cumar ka cadhoon jiray ibnu cumar ka cadhoon jiray oo mxaa baydadantad adaba ugu been sheegaysaan kama xidhanin iyada udhihi jiray ee masjid masjidka wuxuu ka xidhay marka hashu la kacday hashu markay la kacday buu xidhay buu odhan jiray marka ibnu cabaas ibnu ibnu cumar ayb laakin waa kaynu sheegnay inuu anas ibnu malik uu sheegay inuu ibn cabaas buuba aha saddexda goorba waa talbiyesay nabigu alayhi isalaatu wasalaam cinda almasjid buu halku hore ka xidhay hashu markay la kacdayna waa talbiyeystay hashu markay buurta la fuushayna waa talbiyeystay markaasu dadka qofba siday maqleen ayuu marka u qaatay baab baabu اlbachi bilhadyi wa taqliiduha wa huwa xalaal walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh